inuu murakab yahay qeydka saddexaadna waa inuu mufiid yahay qeydka afraadna waa inuu carabi yahay ama qasad loo yidhi kalaam marka sidaasaan ku soo ogaanay waxaa kalaam la yidhaah aqsaamtiisiina waa soo ogaanay waa isim iyo ficil iyo xaraf min xuruufi اlmacaani ka mid ah waxaan soo ogaanay ficilku saddexuu u qaybsamay ficil maadi ficil mudaaric ficlu amrin isimkuna saddexuu u qaybsamay isim daahir ah isim mudmar ah iyo isim mubham ah carabka oo xurufulmacaaniga ma aanaan qaybin lakiin laftigiis saddex u qaybsamaa muqtasun biاlasmaa'i muqtasun biاlafcaali mushtarakun baynahumaa xarafka laftirkiis oo xarfulmacaaniga xuruufulmacaani laftirkeeda ah, xuruufulmacaani laftirkeedaa saddex u qaybsanta xuruufulmacaani laftirkeedu saddexay u qaybsantaa oo waxay kale yihiin xarفu mukhtaص bاlasmaaءi wa xarفu mukhtaص bاlafcaali wa xarفu mushtarak baynahumaa xuruufulmacaaniga laftirkeedaa saddex u qaybsanta xarفu mukhtaص biاlasmaaءi xaraf oo asmaada kaliya gaar ku ah oo aan meel kala gelin waxaaba ka mida ka xuruufi اlkhafdi xuruufta isimka hoos dhigta oo soo socota casharka soo socda noogu jirta wa xarfun mukhtasun bilafcaali iyo xaraf gaar ku ah afcaasha oo aan asmaada gelin qad ada ka mida iyo siin iyo sawfa qad a ka mida iyo siin iyo sawfa iyagana insha allah dersiga beriya insha allah noogu imaan doonaan iyo xarfun mushtarakun baynahumaa xaraf ka dhaxeeya oo asmaadana gala afcaashana gala sida hal oo kaleeto sida hal oo kale xarafka waxaan idhi xuruufulmacaaniga saddexay u qaybsamaan xarfun mukhtasun biاlasmaa'i wa xarfun mukhtasun biاlafcaali wa xarfun mushtarakun baynahumaa xaraf oo ku gaar ah asmaada sida ka xuruufi اlkhafdi sida xuruufta wax hoos dhigto isimka hoos dhigta min ilaa can waa soo socdaan insha allah wa xarfun mukhtasun biاlafcaali xaraf oo ku gaar ah afcaasha ka qad wa siini wa sawfa insha allah waa noo soo socda iyo wa xarfun mushtarakun baynahumaa xaraf ka dhaxeeyo asmaadana gala afcaashana gala hal oo kale hal a ka mida hal intaas kalaamkii iyo aqsaamtiisii marka uga soo gudubno falsmo saddexdoodii mid walba waxaan rabnaa inaan midka kale ka aqoonsano oysan iskaga kaana darmin waa waxa ugu horreeya ardayga loogu bilaabi karo marka kelimad lagu dhawaaqo oo la yidhaahdo kelimadaanu ma isima se waa ficil se waa xaraf waa inuu aqoonsado wuxuu yidhi musanifka raximahullah falismu isimka yucrafu waa la aqoonsanaa waxaa laga oqoonsanaa oo laga soocaa can اlficli wاlxarf ficil iyo xarafaa laga oqoonsanaa si uusan ugu darmin si uusan ugu darmin waa laga soocaho waa laga oqoonsanaa falsmu isimka yucrafu waa la oqoonsanaa bilkhafdi hoos dhigaa lagu oqoonsanaa hoos dhig watanwiini laba shaqalaa lagu oqoonsanaa wadukhuuli اlalifi walaami al inay gashaa lagu oqonsanaa al a loola jeeda hadda aliftiiya laamta al a loola jeeda wa xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigtaa lagu oqonsanaa wahiya xuruufta wax hoos dhigtaa min weeye wa ilaa weeye wa can weeye wa calaa weeye wa fii weeye wa ruba weeye walbaau ba weeye walkaafu kaaf weeye walaamu laam weeye wa xuruufulqasame dhaarta xuruufteedii weeye wa xuruufta dhaartu alwaawu wa weeye walbaau ba weeye wataau ta weeye falsmo isimka yucrafu waa la oqoonsanaa yaa laga oqoonsanaa waxaa laga oqoonsanaa can ilficli waalxarf waxaa la rabaa saddexdii uu kalaamka u qaybsamay mid walba in calaamad lagu dhigo calaamaddaasoo lagu oqoonsado labada kale looga sooco haddii kale labadii kaleu kaaga darsama geel aad leedaha geela calaamada lagu dhigaa sumad aa laidhaha calaamada lagu dhigaa siduusan geela kale kaaga darmin hadaad lo leedahay loda calaamada lagu dhigaa si aysan loda kale ugu darmin ari haddaad leedahay calaamada lagu dhigaa si uusan ariga kale ugu darmin baabuur haddaad leedaha taarika taarkaa lagu dhejiyaa si aysan baabuurta kale ugu darsamin soo ma ha taarkada loogu dhejiyo baabuurta ha baabuurta kale in laga aqoonsado waa sumad soo ma jeedin marka isimka iyo ficilka iyo xarafka mid walba calaamadaa lagu dhejina sumadaa loo yeela maxaa loogu yeela calaamadaas labada kale in laga sooco oo hadhow calaamadaas markaad aragto arday hurdaaya lagama hadla arday soo jeeda haddaad tahay markii lagu yidhaha kelmadaanu ma isima mise waa ficil mise waa xaraf saasaad u fiirina haddaad ku aragto calaamadihii ism lagu aqoonsan jiray shaki maydi waa isim aad leedahay ah, waa isim haddaad ku aragto calaamadii ficil lagu aqoonsan jirayna maxaa dheh waa ficil haddaad ku aragto calaamadii xaraf lagu aqoonsan jirayna waa xaraf saasaa la rabaa mid walba calaamadaa lagugu yeela hadda maanta waxaan bilownay calaamadda isim looga aqoonsado ficil iyo xaraf si uusan ugu darmin fiiri marka fal ismu isimka yucrafu waa la aqoonsadaa oo waxaa laga oqoonsanaa oo laga soocaa can alficli wاlxarfi ficil iyo xarafa laga oqoonsana o laga soocaa maxaa lagu oqoonsanaa afar calaamuu kuu sheegay fiiri bilkhafdi hoos dhig kelmad hoos dhigan haddaad aragto hadhihin waa ficil hadhihin waa xaraf waa isim dheh bismi اllaah bismi اllaahi الraxmaani الraxiimi bismi hadii lagu weydiiyo ismi oo lagu yidhahdaa ma ficila ma xarafa ma isima maxaa leedahay waa ism maxaa ku garata hadii lagu yidhaahdo hoos dhigaan ku garta leedahay allaahi haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhahdo maxaa leedahay waa ism maxaad ku garatay hoos dhigaan ku gartay arraxmaani haddii lagu weydiiyo maxaa leedahay waa ism maxaad ku garatay hoos dhigaan ku gartay arraxiimi waa maxay hadii lagu yidhahdo maxaa leedahay waa ism maxaad ku garatay hoos dhigan ku gartay marartu bibakrin bakrin marartu bibakrin dib noogu dhig weli lama kala fahmin hoos dhig iyo tanwiin falismu ism yucrafu waa la oqoonsadaa bilkhafdi hoos dhigaa lagu oqoonsadaa wa tanwiini tanwiinna waa lagu oqoonsadaa tanwiin waxaad iska tira adugu intaad halkan joogto tanwiin waa laba shaqal dheh ism kastoo laba shaqal saaran tahay laba hoos dhig laba kordhig laba god waa ism aad leedahay ah, caliiman basiiran caliimin basiirin kariiman kariimun haddaadba laba shaqal ku aragto waa ism wax kale maaha wax kale ma noqon karo waxaa tahay naxwi muxamadin kitaabin iihin iihin waa iiwad iiwad wey warka warka iiwad wey iihin fahimna iga caamus wey muslimaatin muminaatin tanwiin waa taasa kulligood waa asmaa waxaas naxwu muxamadin kitaabin ihin iwad warka wey sahin caamus wey muslimaatin gabdho badan muslimaada muminaatin gabdho badan muminaada asmaadaasoo dhan maxaan leenahay muxamadin kitaabin iihin shahin muslimaatin dhammaan waa asmaan leenahay mid walba waa ismaan leenahay maxaan ku oqonsatay dilwina maxay leedahay tanwiintaas laba shaqalka saaran haddii laydhaha muxamadun waa la mid kitaabun muslimaatun haddii la dhaha waa la mid laba shaqal baa taan caliiman haddaad aragto maxay leedahay ma isman saaficil waa ism maxaad ku oqonsatay tanwiintaa leedahay laba shaqalkaasaan ku oqonsada leedahay marka calaamada labaad oo ism lagu oqonsada waa tanwiin wadukuuli اlfi walaami al weeye far waaweyn aadamiinka wax loogu dhigaa laydhi alif iyo laam wuxuu le waa al ah, inkastoo ujeeddo kale ku jirto al weeye al haddaad ku aragto kelimaday ku jirto wax kale maa waa ism arajul ah. al waa ism xal alaa ku jirto alqulaam al waa ism hal alaa ku jirta albaytu ad albaytu waa ism hal alaa ku jirta almadrasatu alsoolki waa isman la hadda bismi اllaahi allahi waa maxay waa ism hal alaa ku jirta arraxmaani waa ism hal alaa ku jirta arraxiimi waa ism hal alaa ku jirta ism kastoon al ku aragno waxaan leenahay waa ism kelmad kastoon al ku aragno kelmad kastoon alba ku aragno waxaan leenahay waa ism wa xuruufi اlkhafdi xuruufta wax hoos dhigta aa ism lagu oqonsada xuruuf waxaa jirta kelimadda hadday ka hor marto kelimadda lama ka hor dhigo lamana godo waa la hoos dhiga xuruuftaanaaba shaqadoodu waxay tahay kelimadday ka hor maraan waa la hoos dhiga lamana godi karo lamana kordhigi karo xuruuftaas marka meel kale ma gasho ism bisay gasho xuruuftaasu meel kale ma geli karto maxaa yl hoos dhig iska laha oo lagu oqonsan jira haddaadna soo baran hoos dhig lagu oqonsan jira soo maaha xuruufta marka hoos keenta oo isimka markay ka hormarto hoos dhigta kelimadaad aragto iyagoo ka horayda kelimadaan waa isimaad leeda xuruuftiina saa kuu dhigay wa xuruuftii min weeyu ku min wa ilaa weeye marka fiiri xaraf kasta xuruuftaas ka mid ah waxaan leenahay kelmadda uu galo horayuu ka gelaa kelmaddan uu ku jira waa ismaan leenahay xaraf kastaana macnuu leey waa badan yihiin laakiin hal macnaan ka qaadayna maadaama bilow joogno waxaan rabnaa marka dambe inaan gaadhsiino xaraf labaatan macno inaan ka sheego haddii ilaahay noogu talagalo ma noo idmo laakiin hadda hal macnaan ka qaadayna insha allah xaraf kastaa macnuu min a ka mid a waa ilaa a ka mid a waxaad tidhaahdaa dahabtu min albeyti ilى اmadrasati dahabtu waa tegey min albeyti gurigaan ka tegey ilى اmadrasati madrasadaan tegey min waxay faa'iideydaa ibtidaa'iyan meesha wax ka bilowdeen maxaad leedahay min waxay faa'iideydaa ibtidaa'iya meesha wax ka bilowdeen ilaana waxay faa'iideydaa intihaa meesha wax ku dhammaadeen ilaa maxay faa'iideydaa intihaa meeshay wax ku dhammaadeen dahabtu waa tegey min albeyti gurigan ka tegey ila almadrasati iskoolkaan aaday oon tegey hadda fiiri socodku halkuu ka bilowday min albeyti gurigu ka bilowday halkuu ku dhammaaday ila almadrasati madrasaduu ku dhammaaday macnaheedu waa taas min maxay faa'iidaydaa ibtidaa'iya meesha wax ka bilowdeen ilaana maxay faa'iidaydaa intihaa intihaaiya meesha wax ku dhammaadeen waxaan leenahay misaalkii dahabtu min albeyti ilى اlmadrasati hadda waxaan rabnaa min albeyti albeyti iiri waa maxay ma ism mise waa ficl mise waa xaraf waa isim maxaan ku garannay minta ka horayda ko asha ku jirta labo hoos dhiga saddex calamaan ku haynaaba saddex calamaan ku haynaa siiri min waa ka horayda alna waa ku jirtaa waana hoos dhiganta ah, ilى اmadrasati almadrasati waa maxay ma im aa ficil waa sm maxaan ku oqoonsanay o ilaa a ka horayda alna waa ku jirtaa waana hoos dhiganta khalaas waa ism marka wax kale ma noqon karto marka xuruuftii fiiri min iyo ilaa aan hadda joogna waxaad ku dartaa can can xuruufta wax hoos dhigay ka midta kelimad can ka horayda haddaad aragto kelimadaas waa ism waana inaad hoos dhigtaa wax kale kuma banaan ha isku godin hana kordhigin waxaad leedahay ramaytu sahma leebkii waa tuuray canilqawsi qaansadiyaan ka tuuro ka gemay ah, ramaytu waa gemay ama waa tuuray asahma leebkiiyaan tuuray canilqawsi qaansada xaggeedaan ka tuuran ka gudbiyey marka waxaan leenahay can maxay faa'iidaydaa mujaawaza an waxay faa'iidaydaan mujaawaza isimka ay hoos dhigtay shay ka gudbay ay kutuseen waxay kutuseen isimka cantu ay hoos dhigtay isimkaas wax ka gudbay hadda leebkaa ka gudbay leebka qaansadaa la saaraa markii la rido qaansada wuu ka gudbaa soomaa leebka waa ka tega marka can maxay ramaytu sahma leebkii waan tuuray canilqawsi qaansada xaggeedaan ka tuuray oon ka gemi waxaan leenahay marka alqawsi waa maxay ma ism mase waa ficl mase waa xaraf waa ism meeqa calaabaan ku garaynaa saddex maxay yihiin an al qoosdhig khalaas waa ism qof naga midoo kadib dhahay haddaan aragna ka waran waa ficil haddaan aragno waxaan leenahay dhagaxaataan leenaa annaga kaas ah, saddex calaamada noogu taale see loo qalda horcadda ah, warkiisuy maydaa wax la qaldaa soo ma jeedid ramaytu sahma can ilqaws can calaa calaa noo soo qabo kelimad walba hal maxnabisaan ka qaadanayna sacidtu cala aljabali sacidtu waxaan koray cala aljabali buurta korkeeda sacidtu cala aljabali sacidtu waan koray cala aljabali calaadu waxay ka mid tahay xuruufu lkhafdi xuruufta hoos dhigay ka mid tahay xuruufta wa hoos dhigtay ka mid tahay isimka bisay gashaa meel kale ma gasho kelimadaad aragto oo calaa ka horaydo wax kale maaha waa ism wax kale ma noqon karto kelmaddaas waa ism waana inaan la godin lana ka dhigin ee lahoos dhigo kelmaddaas wax kale kuma banaano waa in la hoos dhigo kelmaddaas waxayna faa'iidaydaa isticlaa kor maxay faa'iidaydaa calaa isticlaa kor calaa waxaan leenahay kelimadii ay ka hor calaa oon aragno iyadoo calaa ka horaydo waxaan leenahay kelimaddan waa ism o haddana kelimaddaas waa hoos dhigayno mana kor dhigi karno mana godi karno warkaas ma la fahmin macnaheeda haddiina la weydiiyo waxaan leenahay waxay faaidee calaadu isticlaa kor noqoshu miaalkeena markaan leenahay sacidtu cala aljabali buurta korkeedan kor soo ma aanan aadin dan buur koray isticlihi waa kaasaa kor noqoshadii buurta waa ka kor maray waa waa ka sara maray buurtii sacidtu waxaan koray cala buurta korkeeda hadda waxaan rabnaa aljabali aljabali ma isima ma ficla mase waa xaraf waa isim maxaan ku garannay saddex calaamo maxay tahay calaa kow al labo hoos dhig maasha allah waa cadda marka waa la fahmay hadhow qofkii cala aljabali aljabalia wallahi ma garanayo maxarafa qofki yihahdo maxaan dhahayna ebr waay kaa jirtaa laleeyahy soo ma jeedid waaya min ilaa an calaa wa fii fii noo soo qabo marka fii fii waxay ka mid tahay xuruufta xurufulqad la yidhahdo oo isimka hore ka gada oo hoos dhiga kelimadan aragnoo fii ka horaydo kelimadaas wax kale maaha waa ism kelimadaas lama kordhigi karo lama godi karo in la hoos dhigaa waajib kelimadaan aragno fii ay ka horaydo kelimadaas waa ism wax kale maaha kelimadaas lama kordhigi karo lamana godi karo waa in la hoos dhiga macnaha ay faa'iidada waxaa ka mid ah dharfiya dharfiya waa shay shay ku dhex jira dharfiya macnaheedu waa maxay shay shay ku dhex jira waxay tusaafiidu dharfiya dafiyadu macnaheedu waa maxay shay shay ku dhex jira tusaale almaau fi lkuuzi kuuska waxaa la idhahdaa galaaska biyaha lagu cabo oo dhegta la qabta leh galaaska biyaha lagu cabaa midna dheg ma leh dhexdaas iskaga dhege midna dheg lagu dhagunayo curwa la idhaha carabiga dhegta curwa marka galaaska dhegta lagu dhegale kuus aa la idhahdaa waxaad tidhahdaa almaau fi lkuuzi biyihii garaadkay ku jireen almaau fi lkuuzi biyihii garaaskay ku jireen biyihii garaaskay ku jireen fii maxay faa'iidaydaa darfiya marka maxaan hadda ka faa'iidsan biyuhu garaaska dhexdooda ku sugan yihin biyuhu garaaska dhexdiisay ku sugan yihin waa ku dhex jireen soo maa almaau fi lkuuzi fii waxay ka mid tahay xuruufta wax hoos dhigta xuruufulqasbi kelimadda ay ka hor marto kelimaddaas waa isim lama kordhigo lamana godo waa la hoos dhigaa macnahay tustaana waa maxay darfiya shay shay ku dhex jira miaalkeena haddii laydha maxaan leenahay almaau fi biyihii galaaskay ku dhex jiraan haye alkuuzi ma isima ma ficila ma xarafa waa ism maxaan ku garanno calaamad noogu ah saddex calaamood midda koobaad fii a ku jirto ka hor martay tan labaad al a ku jirta tan saddexaad hoos dhig khalaas wey alkuusi marka ku shaki mayno in isimta mar dambe ku shaki mayno soo ma wa ruba ruba waxay ka mid tahay xuruufulkhafdi xuruufulkhafdi xuruufta isimka gasho oo hoos dhigtay ka mid wa xuruufu اlkhafdi waxaa ka mida ah ruba ruba ka mida ah. ruba a ka mida miaal ruba rajulin kariimin qaabalani iska dhig ruba rajulin kariimin qaabalani ruba rajulin nin waa la arkaa ninkoo kariimin wanaagsan qaabalani inuu iqaabilo soo dhoweeyo ruba rajulin kariimin qaabalani ruba rajulin kariimin ruba rajulin kariimin qaabalani ruba waxay ka mid tahay xuruufu lkhafdi xuruufta isimka hoos dhigta haddaan aragno kelimad ruba ka horaydo hadde kuma dhihin ogow ruba ma aniga kuma dhihin ruba kaliyaan ku idhi hadhow inta aragto ruba ma yawadu ladiina kafaruu low kaanu muslimiina dhihin yawad waa ism maxaa yl ruba ka horayda hadda meesha ruba ma waaytaas adiga wii lagu sheegaad ku gaabsana ilaa baabku kuu baxo hikaayadda ilaahay kuu dilaacdo meeshaada joog ruba oo keligeedaan ka hadlaynaa rube keligeeda wey waxaan ka hadlaynaa haddeer ruba isimkay gashaa isimkay gashana waa hoos dhigtaa waxayna tustaa xagga macnaha taqliil waa yarayn yarayn waayo miisaalkeena marka la waaan leenahay ruba rajulin kariimin qaabalani fiiri marka ruba rajulin rajulin rajulin rajulin waa maxay waa ism maxaa calaamad waan ku garanaynaa labo labo labo labo labaan ku garanaynaa labadaas midda koowaad rubbaa ka horayda tan labaad tanwiin tanwiin tanwiin ah, khalaas labadaasaan ku garanaynaa labadaasaan ku garanaynaa rajulin wey ruba rajulin ruba rajulin macnahaan hay faa'idaydaa taqliil yarayn waa la arka waayo waa dhici karta kolleyba inuu nin wanaagsan isqaabilo ah, mase badno waayo dadkii zamankan waa xumaadeen waayo ruba rajulin kariimin qaabalani walbaau badi walbaau badi walbaau badi bacdu waxay ka mid tahay xuruufu اlkhafdi xuruufta isimka hoos dhigta ay ka mid tahay xuruufta isimka hoos dhigta ay ka mid tahay isimka markay gasho horay ka geli waa in la hoos dhigaa lamana kor dhigo lamana godo isimka ba'du ka horaydo waa in la hoos dhigo isimkaas kelimadaas ay gashana isim ahayn ma ah macnahay faa'iidada waxaa ka mid ah waxa la yidhaha tacdiyo tacdiyatu tacdiyo waxaa la yidhaahdaa ficilka macnihiisa inay gaadhsiido isimka ka dambeeyo tadiy waa saa tadiy maxay faaiide macanaheedu waxaa ka mid a atacdiy tacdiye macnaheedu wuxuu yahay macnaha ficilka inay gudbido oo ay gaadhsiido isimka ficilka ka dambeeyo tacdiyay faaiideyda miaalkeena marka l waxaan leenahay marartu bilwaadi marartu waxaan soo maray bilwaadi waadiga marartu waxaan soo maray bilwaadi waadiga marartu waxaan soo maray bilwaadi marartu bilwaadi marartu bilwaadi amay fahmi waayaan marartu bizaydin bal ugu bedel marartu bizaydin ugu bedel si ay hoos dhigga u arkaan marartu bizaydin loogu bedel marartu bizaydin zaydaan soo maray marartu bizaydin zaydaan soo maray waxaan leenahay ba'du waxay ka mid tahay min xuruufi اlqafdi xuruufta isimka hoos dhigta horeyay ka geli kelmadda kelmadday gasho waa isim wax kale maaha ficli xaraf midna maaha kelmadday gasho waa la hoos dhigaa lama kor dhiga lamana godo macnaheeda waxaa ka mid a ah tacdiya gudbin ficilka macnihiisa inta jiiday waxay u gudbinaya isimku hadda waxaan leenahay marartu waxaan soo maray bizaydin zaydaan soo maray ficilku waa mara macnihii soo mariday gudbine markaasay zayd ku xileen hadda waxay leedahay marartu waxaan soo maray bizaydinaan soo maray iiri soo maridiyaa zayd aad u gudbine ba'daa keene macnahaas ba'daa keene hadda markaan fiirinno zaydin marartu bizaydin zayd waa maxay waa isim ficli xaraf maaha maxaan ku garannoo calaamad u ah laba calaamo midda koowaad ba ayaa ka horaydo ku jirta tan labaad tanwiin tanwiin tanwiin صaxiix wey macnaha ay faa'iideen badan maxaan leenahay tacdiya atacdiya macnihii ficilka oo maridda ahaa ay zayd u gudbiday saas darteed waxaan leenahay marartu waxaan soo maray bizaydin zaydan soo maray aan leenahay marartu bizaydin zaydan soo maray zaydan waxaan ku xidhaynaa soo maridda soo ma jeedid walkaafu kaafaa ka mida ah xuruufta wax hoos dhigta kaafta a ka mida xuruufta wa hoos dhigta walkaafu kaaftu xuruufta wa hoos dhigtay ka midta kelimadda hadday awelka ka gasho aakhirka waa ay ka hoos dhigaysa kelimadda markay awelka ka gasho aakhirka waa ka hoos dhigaysa kelimadda ay galaydana waa ism ficilnamaan xarafna maaha ficilnamaan xarafna maaha macnaha ay faa'iidaydo kaaftu waxaa la idhahdaa altashbiih التشبيه تشبيه معنhiis waa mxay isku ekaysiin تشبيهay فaئd kaas تشبيه معنhiis waa mxay isku ekaysiin waxaad leedahay laylا kalbdri laylا gabadha laylo laylaa kalbdri dayaxay la midta laylا kalbdri meesha aad iskaga ekaysiina waxaad isku ekaysiine waa gabadhan laylaa iyo dayax cadaankaad iskaga ekaysiina xoogaa mubaalaqaha ku jirta waxaad leedahay layla waxay u egtahay shabahdaa dayax maahan waa un dayax maaha waa u eg tahay waa meeshay u eg tahayna waa idaa'ada amase waa iftiinka iyo cadaanka marka waxaan leenahay haddeer kalbadri albadri waa maxay waa isim albadri waa maxay kalbadri kaasaa ku jirta kalbadri waa maxay waa ism maxaa u daliila calaamadan ku garanay waa maxay saddex calaamo saddex haye kaafaa gashay koow alna waa gashay labo hoos dhig maasha allah khalaas waxaan leenahay marka albasri ku shaki mayda inay ism tahay saddex calaamaan u helna kaafaa ka horayda alna waa ku jirtaa waana hoos dhiganta khalaas waa ism maxay faa'iidaydaa kaafta dilayda maxaa nidhi tashbiih yay maanta yaa laisku shabahaa layla aywa marka dersiga dambe arkaantiisa ay lagu sheegaya insha allah in hoos hadda inaan soconnaan ka rabna meeshaan so uma jeedid waxaan leenahay walaamu xuruufta hoos dhigta waxaa ka mid a ah. allaamu laamtaa ka mida ah. laamtaa ka mida ah. laamtu waxay ka mid tahay xuruufu lkhafdi laamtu min xuruufi اlkhafdi ka mid tahay xuruufta hoos dhigta isimkay gashaa ficil ma gasho xarafna ma gasho laamtan isimkay gashaa markay gashana isimkaas lama kordhigo lamana godee waa la hoos dhigaa hadalaamtana la hoos dhigta isimkay gashaa macaaniday faa'iideed waxaa ka mid a ah milki lahaansho macaanida laamtu faa'iideeda maxaa ka mid a ah? milki lahaansho laamtu waxay gashaa isimka waana hoos dhigtaa waxay ka mid tahay min xuruufi اlkhafdi xurufta hoos dhigta macnahay faa'iidayda markay gasho waxaa ka mid ah milki miaalkeena marka waxaan leenahay almaalu limuxamadin almaalu limuxamadin almaalu maalku limuxamadin muxamed u sugnaaday almaalu maalku limuxamadin u sugnaaday hadda waxaan rabnaa inaan ogaano muxamadin laamaa ku jirta limuxamadin muxamadin waa maxay ma ism mise waa ficil mise waa xaraf waa isim maxaan ku garannay u fiirsada muxamadin aan rabnaa iiriya muxamadin laba calaamo aan leena laba calaamoaan leena markaan maxay kale yihiin laamta ku jirta iyo tanwiinta aan leena halkaasaan joogaynaa jazaakum allahu khayr wa xuruufulqasam ku daraa ku darayna waa casharku inuu socdaal rabaa waa wax yaryarka uma jeedaan waa afsahmaydaan waa xuruufulqasam xuruufta dhaarta aa ka mida ah xuruufulqasdi xuruufta lagu dhaarto aa ah, ka ah xuruuftaas qof karan qor idinkuma jiro ah, qof kasta wallaahi bilaah tallaahi waa kan yidhaah soo jeedid xuruufta lagu dhaarto maxay tahay wahiya alwaawu walbaau wataau xuruufta lagu dhaartaa waa maxeen waa wowda iyo ba'da iyo ta'da xuruuftaas waxay ka mid yihiin xuruufta wax hoos dhigtay ka mid saddexdaas xaraf waxay ka mid yihiin xuruufulkhafdi xuruufta isimka hoos dhigtay ka mid yihin xuruufta dhaarta oo ah waaw ba ta saddexdaas iyay ka mid yihiin xuruufu lkafdi saddexdoodu min xuruufi lkafdiay ka mid yihiin saddexdoodu isimkay galaan horay ka galaan waana hoos dhigaan isimkay galaan maxaa looga duway oo kuwii horeeto mid midaan loo sheegaye kuwaana maxaa saas loogu sheegi waayey oo gaar loogu sheegay waxyaalo gaara horta macno gaara waa leeyi kelimadda isimka ay galaan waa isim lagu dhaarana waa ism lagu dhaarana oo macnahaas gaarkaa waa wata macno kalena waa laga sheega xuruufta marka isimka hoos dhigta maxaa ka mid ah xuruufulkhafdi xuruuf waxaan rabaa xuruufta oo isimka hoos dhigta maxaa ka mid ah xuruufulqasam aa ka mid ah xuruufulqasam waa saddex alwaawu walbaau wataau waxaan leenahay marka wowda u horayda wowdu ism meequu qaybsamayo tiriya tii ku laabta hore meequu qaybsamayo ism saddex daahir mudmar mubham saddex ma u qaybsamaaye daahirka bisay gashaa wowdu tiriya ism meequu qaybsamaayo saddex muu ahaa daahir mudmar mubham daahirka bisay gashaa ma geli karta labada kale isimkiyaa la kala qaybinaaba markaan isimkiyaa la kala qaybinaa waxaan leenahay isimka daahirka bisay gashaa wowdu waxay leedahay wallaahi adigaas waa qaarad watuuri fiiri wanajmi fiiri wduxaa kulli waa wada dhaar wاleyli wshamsi fiiri wtiini fiiri wowdu isimku sadexu u qaybsamaa midkay gashaa isimka daahirka bis marka wowdaas dhaarta aad ku aragto isimay u horaydo horta kelimadaas waa isim waana lagu dhaarana kelimadaas waana in la hoos dhiga haddaan aragno wow isim ay ka horaydo isim daahira oo wow waawulqasama ay ka horaydo waxaan leenahay ko kelimadaanu waa isim wax kale ma noqon karto wاduuri wاnnajmi wاleyli wاduxaa wاtiini dhammaan waxaan leenaha waa ism waaas maxaa yeelay isim waxaan ahayn ma gasho markay dhaar tahay wax aan ismayn ma gasho labo isimka ay ka hor marto waa lahoos dhigaa lama kordhiga lamana gudo waa lahoos dhigaa fiiri waashamsi waallayli waduxaa waa hoos dhiganta lakin adigu ma fahmi kartid ila aad gaartid waa hoos dhiganta soo ma jeedid waa waa tiini kuwaasaad maqleen waa hoos dhigay isimkaas waana lagu dhaarana isimka macnaha ay faa'iidayna waa dhaar macnaha ay faa'iidayna waa maxee dhaar qasam waay miisaanna waxaan ka dhignay wallaahi aan ka dhiganayna wallaahi hadda allaahi waa maxay ma ism ama ficil ama xaraf waa isim maxaan ku garanaynaa saddex calaamo midda koobaad waawlqasam aad wow ha isku dhihinina waawlqasam aad leedihin wowdii dhaarta waawlqasam aa gashay koow tan labaadna al aa ku jirta tan saddexaadna hoos dhig khalaas waa ogaanay allaahi waa ism wallaahi wlbaau baa qasam bacda qasamku isim oo dhanay gashaa ha ii kala qaadin ism yaquu qaybsamaayey saddex saddexda waa gashaa marka bilaahi iska soo qabso bilaahi bilaahi soo qabo bilaahi marka badaas baaulqasamka kelimada ay ku jirto markaan aragno waxaan leenahay kelimadaanu waa isim maxayla baaulqasama ku jirta waana la hoos dhigaa ma banaana in la kordhi in la godaa macnahay faa'iideyni waa maxeen qasam dhaaray faa'iideynay billaahi ta'da ta'da ta'da waxay ka mid tahay xuruufta lagu dhaarto waxayna ka mid tahay xuruufta isimka hoos dhigta asmaada oo dhan waxayba iyadu hoos dhigtaa lafduljalaalaha lafduljalaala ma la yaqaan allah bisay hoos dhigta xataa waxa weeyaan arraxmaan ma hoos dhigi karta le ama waxaad soo qabsataa maala alaiiz ma hoos dhigi karto alaiiz ma hoos dhigi karto allah bisay hoos dhigtaal keligii halkaas magaceed hoos dhigtaal iyadoo dhan tallaahi a la yidhaha ah, tallaahi marka haddaan aragno taaulqasam ism kelimad ay ku jirto waxaan leenahay kelimadana waa ism maxaa taadii dhaartaa ku jirto waana hoos dhigayna kor dhigi mayno mana godayno maxaa taadii dhaartaa ku jirto maxay faa'iideyne oo macnaa marka maxaan leenahay qasan dhaaray faa'iideyne tallaahi waxaan leenahay allaahi waa ism maxaa yeele saddex calaamaan ku haynaa taadii dhaarta waa ku jirtaa alna waa ku jirtaa hoos dhigna waa ku yaalla waxaan leenahay macnahay faa'iideyne waa qasan dhaar marka carabkan soo marina intaas intaas ila fiiriya marka intaasaan carabka soo fiirina ila fiiriya wax yar ila fiiriya falsmu isimka yucrafu waa la oqoonsadaa maxaa laga oqoonsanaa oo laga soocaa anigaa markaan wadaa idinku ii kaalmaydan gacantii hore sooma jeedaan inaad fahamtaanaan rabi maasha allah hadda waxaan rabna carabka marina bis si naqdiin ahaan ah falsmu isimka yucrafu waa la oqoonsadaa waxaa laga oqoonsanaa ficil iyo xaraf inuu kusan ku darminaa la rabaa waxaa lagu oqoonsadaa bilkhafdi hoos dhig wa tanwiini laba shaqal wdukuuri اlfi walaami al inay gasho wa xuruufilkhafdi iyo xuruufta wax hoos dhigta waa afar calaamuu noo sheegay isimkii waxaa loo sheegay afar calaamood meeqa calaamaa loo sheegay isimkii afar calaamood afarta fiiriya marka labana isimka awelkay ka geleen labana aakhirkay ka geleen afarta calaamood iiriya afarta isha ku fiiri labada ugu horaydaa aakhirkay ka geleen bilkhafdi hoos dhigu aakhirkuu ka gele xarafka isimka ugu dambeeya wey waxaa la hoos tanwiintuna aakirkay ka gelaya isimka xarafka ugu dambeeyaa la tanwiinina ma la fahmo labadaas aakirkay ka gelayaan labada kale awalkay ka gelayaan dukuulu alf walaami ashu awalkay ka gele kelmadda isimka meesha ugu horrayday ka geleen xuruufulkhadina xuruufulkhadina halkay ka gele awalkay ka gele marka waxaan leenahay isimka wuxuu u sheegay afar calaamo afarta calaamo waxay yihiin bاlkafdi watanwiini wadkhuli اlfi walaami wa xuruufi اlkhafdi afarta calaamo laba awelkay ka gelaya labana aakirka aakirka waxaa ka gelaya bilkafdi hoosdhiga waxaan ka fiirayna xarafka ugu dambeeya wa tanwiini tanwiintana xarafka ugu dambeeyaan ka fiirayna labana awelkay geleho casha waxaan ka firaynaa meesha ugu horayda isimka xuruufu اlkafdina meesha ugu horayda isimkaan ka firayna afarta sidaasay kale yihiin afartii sidaasay kale yihiin isim kasta oo aan aragno hoos dhigan waxaan leenaha waa ism bismi waa ism arraxmaani waa ism arraxiimi waa ism bismi ismidaas waa ism allaahina waa ism xayla waa hoos dhiganta arraxmaani waa ism xayla waa hoos dhiganta arraxiimi waa ism xayla waa hoos dhiganta watanwiini naxwi muxamadin kitaabin ihin sahin muslimaatin waxaan leenahay kelimaadkaas dhammaan waa asmaa muxamadin waa ism kitaabin waa ism iihin waa ism sahin waa ism muslimaatin waa ism calaamadna waxaa noogu waa tanwiinta aakhirka uga jirto saasaan leenahay saasaan leenahay wadukuuli alif walaami al waxay ku jirtaa waa noo ism wax alla waxaan al ku aragno ism weeyaan leenahay arajul alghulaam alkitaab almadrasa albeyt kulligood waxaan lena waa asmaa maxaa yeelay waxaan ku aragnay al wa xuruufi lkhafi xuruufta wa hoos dhigta macaaniyay leyn xuruuftaanu laakiin xaraf walba hal macnaan u sheegayna insha allah wa hiya xuruuftaasu min weeye waa ilaa weeye mintu waxay faydaan leenahay ibtidaa'iyan meel wax ka bilowdeen ilaaduna intihaa meel wax ku dhammaadeen dahabtu waa tegey min albeyti gurigan ka tegon socodka ka bilaabay ila almadrasati madrasadaan ku dhammaaday socodka ku dhammaaday waxaan leenahay albeyti waa ism maxaa yaele saddex calaamaan ku haynaa midda koobaad xaraf oo hoos dhigaa ku jiro min aa ku jirta midda labaad al aa ku jirta midda saddexaad waa hoos dhigan waxaan leenahay almadrasati ila almadrasati madrasa waa ism leenahay maxaa yaele saddex calaamaan ku haynaa ilaa waa ku jirtaa alna waa ku jirtaa waana hoos dhigaya macnahaanna waxay faa'iidaynaydaa mintu in socodku ka bilowday beydka iyo guriga uuna ku dhammaaday madrasada wa an an waxay ka mid tahay xuruufulqasdi isimkay gashaa waana hoos dhigtaa macnahaanna mujaawasay faa'iidaydaa miaal waxaan leenahay ramaytu sahma cani ilqawsi leebkiiaan ka tuuro ka gamay qaansadii xaggeeda alqawsi waxaan leenahay waa isim maxaa yeelay saddex calamaan ku haynaa an waa ku jirtaa xurufulkafdi ka mida alna waa ku jirtaa waana hoos deeni macnahaana waxay faa'iidaynaydaa sahmiga inuu ka gudbay qawska inuu qaansada ka gudbay waxaan leenahay waa calaa calaa waxay ka mid tahay xuruufulkafdi xurufta isimka hoos dhigta macnahaana wuxuu faa'iideeyaa isticlaa kor miaalkan hadii l waan leenahay aidtu al jabli aidtu calى اljabli waxaan koray buurta korkeeda hadda aljabli waa isim saddex calaamaan ku haynaa calaa waa gashay alna waa ku jirtaa waana hoos dhigay macnahaanna wuxuu faa'idaynaya buurta inaan ka kor maray wa fii fii waxay ka mid tahay xuruufulqasdi macnahaanna waxay faa'iidaydaa darfiya shay shay ku dhex jira miaal waxaan leenahay almaau biyuhu fi lkuusi galaaskay ku dhex jiraan waxaan leenahay hadda alkuusi waa isim maxaa yeelay horta kow fi a ku jirta labo ala ku jirta saddex waa hoos dhigan yihi waxaan leenahay macnahaana wuxuu faa'iidayna fidu darfiya waxaan leenahay waa ruba ruba waxay ka mid tahay xuruufulqafdi xuruufta isimka hoos dhigta ruba rajulin kariimin qaabalanin waxayna faa'iideeda macnahaan rubadu taqliil yarayn waxaan leenahay marka ruba rajulin rajulin waa ism maxaa yeele rubaa ka horayda tanwiinna waa saaranta waa ka dambayda oo aakirka macnahaanna waxay faa'iidaynaydaa rajada laga qabo nin wanaagsan inuu ku qaabilo inay yar saasay faa'idaynaysa walbaau ba'du waxay ka mid tahay xuruufulkhafdi isimkay gashaa waa hoos dhigtaa macnahay faa'iidaydana waxaa la ihahdaa tacdiya macnaha ficilkay u gudbidaa isimka miaalna waaan lena marartu bizaydin marartu waxaan soo maray bizaydin zaydin waxaan lena waa isim maxaa yeelay in ism waxaana tusaa koow horta baa ku jirta xaraf xuruuftii khafdiga ka mida labo tanwiinna waa saaranta macnahaanna tacdiyay ba'daanu faa'iidaynayn walkaafu kaafta xurufulkafdigay ka mid taha isimkay gashaa calaamad u tah waa hoos dhigtaa isimkay gasho macnahaan waxay faa'iidaydaa tashbiih waxaan leenahay miaal layla kalbadri layla waxay la mid tahay dayaxa dayaxay shabbahdaa albadri waxaan leenaha waa isim saddex calaamaan ku hayna calaamada koobaad kaafa gashay calaamada labaad alaa ku jirta calaamadda saddexaad waa hoos dhigan tahay macnahaana kaaftu waxay fadan leenahay tashbiih isku ekaysiin layla iyo la isku ekaysiinaa dayaxa walaamu laamta ka mid a ah xurufulkhafdiga laamtu waxay ka mid tahay xuruufta isimka hoos dhigta xurufalqafdiga kelimaday gasho waxaa la aqoonsada inuu isim yahay macnaheedana waxay faa'iidayaan milki lahaansho miaalkaana wa haddiina la yidha waxaan leenahay almaalu lizaydin almaalu maalku lizaydin u sugnaaday zaydin waa isim waxaa u daliil ah laamaa gashay waxaa kale u daliil ah tanwiina saaran wa xuruufu lqasam xuruufta dhaarta ka mid a ah, xuruufta wax hoos dhigta wahiya xuruufta dhaartu alwaa waa wow walba waa ba wata waa ta wow aa ka mid a ah xuruufta hoos dhigta xuruufta hoos dhigtaa kelimadan ku aragna waa ismaan len xala waa xuruufulqafdigay ka mid tahay xuruufta hoos dhigtaa waxaan rabaa xuruufta dhaarta xuruufulqasam xuruufta dhaartu waxay ka mid tahay xuruufulqasdiga taasay ka mid tahay wowde isimka waxay hoos dhigtaa saddexa isim u qaybsamaa daahir mudmar mubham ee daahirka kal iyadu hoos dhigtaa ism oo kale ma hoos dhigto miaal haddii la yidhah waxaan leenahay wallaahi macnahaanna dhaaray faa'iidayda lagu dhaarana isimkan ta bacdaa ku xigta bacdu ism oo dhan ay hoos dhigtaa ha kala qaadin ism oo dhan ay hoos dhigtaa baaulqasam miaalkaana marka waxaan leenahay bilaahi taada allahi bisay hoos dhigtaa taada oo dhaartaa weeye waxa la hoos dhigaa talaahi allan ku dhaartaad leeda talaahi hadda allaahi waa ism maxaa yeele tadii qasamka waa ku jirta alna waa ku jirta waana hoos dhigan yahay waxaan ogaanay marka fiiriya isimka meeqa calaamaa lagu oqonsadaa afar afarta calaamo waxaa dhici karta hal mid inay gasho isimka waxaa dhici karta laba inay gasho waxaa dhici karta saddex inay gasho warkaas ma la fahmo isimka afar calaamaa lagu oqonsada markii lagu yidhi macnuhu maahan afarta hal maray gele maaha hal mid haddaad ku aragto bis wey waa kugu filanta hal mid inay gashaa dhacdo laba inay gashaa dhacda saddex inay gashaana waa dhacda afartu inay iskugu yimaadaan ma dhici karto ma la fahmin warkaas dambe isimka afar calaamaa lagu aqoonsadaa macnaheedu maan afarta hal mara wada gelin war maaha maxaa yahay macnuhu afarta hal mid aa nugu filan hal mid waa lagu aqoonsan karaa laba inay iskugu timaadana waa dhacdaa saddexna waa dhici kartaa intaas ma lala fahmin hadii lala fahmin beriyan laydinka rabaa wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina mxamed